baabu taxriimi dahabi cala rijaal baabu taxriimi dahabi dahabka xaaraannimadiisa ayuu baabkan u baab yahay cala rijaali ragga korkooda xaaraan noqoshada uu ka xaaraan yahay ayuu baabkan u baabyahay in ragga dahabka uusan u bannaanayn inay ku labistaan oo ay qurax ahaan u qaataan inay xaaraan tahay ayuu baabkan u baab yahay dahabka iyo xariirta waa laba arrimood ama laba shay oo laisku qurxiyo midna waa la xirtaa waa labiskan xariirtu loo yaqaano la xirto midna waa dahabka aad taqaaneen wax laga dhigtaba ama fargashi ama dhagadhaga ama wixii la mid ah labadaas iyada ah sida noo imaan doonto insha allah tabaaraka wa tacaala nabigeenna wuxuu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa kuwooda labka ah ama ragga in laga xarimay oo isku qurxin karin dahab xariirna isku qurxin karin ummaddiisa kuwooda dumarka ahna oo haweenka dhadiga ah in loo ogol yahay oy xariirtana xihan karaan <clears throat> dahabkana xihan karaan iskuna qurxin karaan sidaa weeyaan marka baabkan gooni ahaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sida noo imaan doonta ragga ayuu gooni ahaan ugu xarimay baabkale imaamka saas ayuu u baabaystay axaadiista marka inteeda badan oo noo imaan doonta caawa casharkeena insha allahu tabaaraka wa tacaala waxay ku saabsan yihiin dahabka iyo ragga xaaraannimada uu ka xaaraan yahay alfaadda ama matniga axaadiista noo imaan doontana aad bay iskugu dhow yihiin macna waa isleeyihiin ruwaadda unbaa kala duwan iyo muxuuaha siiqooyinka ay ku kala imaanayaan laakiin inta badan dahabka iyo xariirta xaaraannimadooda ayaa waxaa weeyaan soo aroori doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala maxalu shaahidkana waa dahabka xaaraannimadiisa xadiid shan kun boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu النasai alي mat abarna qutayb bnu saciid ibnu jamiil bn طariif albaqlani waثiqaة tabt qaala xadaثana leyt bn sacd almasri waثiqaة faqiih can yaziid bn abi xabiib اlasdi waثiqaة faqiih yursil can abi aflax abu aflax alhamdani almasri waa maqbuul can ibnu zurayr ibnu zurayr waa cabdullahi ibnu zurayr alghaafiqi waثiqaة rumya bالtashayuc annahu ibnu zurayr samica wuxuu ka maqlay caliya ibn abi aalibin amiir اlmuminiin amiira almu'miniin radia allahu tacala canhu ardaa yoqul isagoo ayuu ka maqlay ina nebiy nabiga all sala allahu calayhi waali wasalam akhada wuxuu soo qaatay xariiran xariir fajacalahu wuxuu yeelay uu ku qabtay fii yamiinihi midigtiisa ayuu ku qabtay wa akhada dahaban dahabna wuu soo qabtayoo fa jacalahu fii shimaalihi badaxdiisa ayuu muxuu aha yeelay uu ku qabtay uma intaa kadibna qaala wuxuu yidhi inna haadayni labadan oo dahabka iyo xariirta ah xaraamun xaraam ay ka yihiin calaa dukuuri ummatii ummaddayda kuwooda labka ah ama ragga ah xaaraan bay ka yuu nabigeen sal allahu calayhi waali wasalam marka war kale oo looga laabtay meel kale oo muxuu ah wax laga luqluuqa ma lahan weeyaan nabigeen wuxuu le calayhi salaatu salaam intuu midigti ku qabtay xariir uu ku qabtay bidaxna uu dahab ku qabtay ayaa nabigeen wuxuu yidhi calayhi salatu slam labadan ma arkaysaan waxay xaaraan ka yihiin oon loo ogoleen oo loo diiday oo haddii ay isticmaalaan ku dembaabi ragga ummaddayda ayuu nabigeen sal allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka shan kun boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas calamatl akhbarna ciisa ibnu xamaad attujiibi waa qaala anba'ana alleyt ibni sacd ilmisri can yaziid ibn abi xabiib can ibni abi acba ibn abi sacba waa cabdilcasiis weya laa ba'sa bihi can rajulnin rajulkaas waa abu aflax alhamdaani haddaan soo marnay oo maqbuulka ahaa can rajul min hamdaan yuqaal lahu loo yidhi abu saalix abu aflax weyaan abu saalix baan waa abu aflax abu saalix abu aflax iyay qoran tahay kulli abu saalix idiin qoran sheekh nuur ya abu aflax ku qoran hmm, abu saalax ku qoran abu aflax axsanta <clears throat> nacam can abi can eh, abi zurayr ثqة أنه أbu زurayr samca wuxuu ka maqlay عaliيa بن abi طaalibi ya زurayr an ibn زurayr can ibn زurayr soo ma nacam أnahu samca عaliيa بn abi طaalibi raضي الlahu ta ض yquل isagoo ayuu ka maqlay ina rasul rasulka al sl slam akhada wuxuu qabtay xariiran xariir fajacalahu fii yamiini midkiisa ayuu yeelay wa akhada dahaban dahabna waa qabtay fajcalahu fii shimaali bidacdiisa ayuu yeelay uma kadibna qaala wuxuu yidhi inna haadayni labadan xaraamun xaran bay ka yihiin calaa dukuuri ummati ummaddayda kooda labkaa weeyaan mas'alo u baahan in la dul istaagayaa jirto masalada waxay tahay dahabka see loo isticmaalaa dahabka hadda axaadiistan ay ka warramaani kuwa tirada badan noo imaan doono insha allah tabaaraka wa waa dahabka xuluyiga oo laisku qurxiyo marka ninka ragga ah inuu jijin dahaba xirto ama kuul u xirto dahab ah inkastoo kuulaha tashabuh uu soo geli xataa jamaha uu soo geli ama uu ziine iyo qurax u isticmaalo dahabka ama saacad oo kale uu ka dhigto ayaan la ogolayn dumarka laakiin ama faraati dumarka laakiin waa loo ogolyi laakiin ragga iyo dumarku waxay ka saman yihin mataqaanaa isticmaalaadka kale kaba sooqaad in dahab eh, laga dhigto saxan wax lagu cuno oo kale ama malqacad wax lagu liqo oo lagu cuna laga dhigtoo kale rag iyo dumarba waa ka xaaraan looma ogola looma ogola laakiin wax dumarka loo ogolaya waxaa weeyaan waa ziinada yeelay rabbi wuxuu le wa tacaala ziinada markuu ka hadlayay awaman yunashau fi اlxilyati ayuu rabbi le subxaana wa tacala dumarka sidoodaba waxaa lagu barbaariyaa oo noloshooda qayb aanan ka haraynina quruxda ama ha isqurxinta ama ha yaraato qofka dumarka ama ha weynaato ama xaas la qaba ha noqoto amaba ha noqoto qof madax bannaan si alle si ay noqotoba dumarka quruxda iyo waxyaabaha laisku qurxiya kama haraan waaba wax noloshooda qayb ka mid ah oo xataa lagu barbaariyo canugta iyadoo yar oo laba sano ama sanadii bar jirta ayaa dhagahii loo duri oo fasgees iyo dahab iyo laga raaricini oo gacmihii jijime looga xiri oo la qurqurayni xaalada waa iska caadi iyada laftirkeeda waa u diyaarsan tahayo hawsha iyada waa shaqadeediiba marka maadaama ay xaaladda noocaa tahay quruxda dumarka waa loo ogolaaday xariirtan waa la mid laakiin xalayaan soo marnayo in bannaanka ay la wareegto dahabkeedii iyo xariirteedii ay bannaanka ku muujisa arrinta ayada waxaa weeyaan lama ogola lama ogola weyaan waa cadarkii oo kale xadiid shan kun boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasawi alah tl xaatim wa qaa xadana ibaan ibn musa ibaan ibn musa sulmi almarwazi wa abaan mise ibaan baa idin qoran an layt bn sacd اmصri qaala xadaanii زيid bn abi xabiib can abi الsacbة laa ba'sa bihi can rajuli min hamdan yuqaal lahu abu aflax weyaan can bn urayr anahu ibn zurayr samica caliyan buu ka maqlay ibn abi aalib radia allahu taala yquul isagoo ayuu ka maqlay ina nabiylah nabiga al sl slm ahada wuxuu qabtay xariiran xariir fajacalahu fii yamiini midigta ayuu nabiga yeelay wa ahada dahaban dahab ayuu qabtay fajacalahu fii shimaalihi uma intaa kadibna qaal wuxuu yidhi ina haadayni labadan xaraamun xaraam bay ka yihin calaa dukuuri ummati umadayda kuwooda muxuu ahaa labka ama ragga ah qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan nasa wuxuu yidhi wa xadiid ibnulmubaarak cabdulaahi mubaarak xadiidkiisa ayaa awlaa ku haboonaan badan bisawaabi toosnaan ilaa qowlahu hadalkiisu aflax uu yidhi mooyene fa ina aba alax aba aflax in la yidhahda ayaa ashbah aflax daddaan ka soo boodnay abu aflax aan idhi toosnaan eh, ku dhow ama ku habboon weeyaan hay muraadka marka alimaam anasaa'i maxay tahay muraadkiisa waxaa weeyaan in yaziid ibn abi xabiib iyo aba aflax dhexdooda ibnu sacba la geliyo saas ayaa sax ayuu leeyay oo labadooda in muxuu an la israaciyo oo dhexdooda uusan abu sacba ku jirin sax maahan ayuu kala jeedaa waa latiifa xadiiiya xadiidka shan kun boqol iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا عمر بن علي فلاس وثقة حافظ قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي وثقة متقن عابد قال أنبانا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي وصدوق إمام في المغازي يدلس وروبيا بالتشيع والقدر الله المستعان وأيه can yaziid bn abi xabiibin can cabdilcaziiz ibn abi sacba can abi aflax alhamdani can cabdilaahi ibnu zurayr alaafiqi qaala samictu caliyan yaquul isagoo ayaan ka maqlay radia allahu taala allah raxma jamiic aruwaat ahada rasuul nabig all wuxuu qabtay dahaban dahab biyamiini midig ayuu ku qabtay waxariiran xariiran bishimaali midig ayuu ku qabtay faqala wuxuu yidhi hada xaraamun calaa dukuri ummatii kanayto wuxuu xaaraan ka yahay ummaddayda kuwooda labka ah weyan ama ragga ah shan kun iyo boqol iyo siddeed iyo afartan xadiiska waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai talaqana cali ibn cali ibnu alxuseyn addirhami waa saduuq قال xدثنا cبدالعلى بن cبدالعلى السامي واثقة عن سعيد بن أبي عروبة واثقة xاaفظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وهو من أثبت الناس في حديثه عن قتادة عن أيوب ابن أبي تميد سختيان واثقة ثبت الحجة عن نافع مولى عبد الله بن عمر واثقة فقيه عن سعيد بن أبي هند alfizari mawlaahum almadani waahiqatu arsala can abi muusa laakiin xadiidkan wuxuu ku noqonayaa saxiix bishawaahidihi bishawaahidihi weeyaan ana rasu rasulka sal slm qaala rasuulkan can abi muusa alashcri ana rasul sl sl qala rsulkan wuxuu yidhi uxilla waa la xalaal yeelay adahaabu dahabkii iyo walxariiru xariirtii liinaai ummati ummaddayd kuwooda dumarka ayaa loo xalaal yeelay waa inay ku labistaan oy ku xaragoodaan oo ay guryahooda ku joogaan wey lakiin banaanka in la yaacan maha wa xurima calaa dukuriha raggeedana laga xaram yeelay xadiidka shan kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasri calamatullah akhbarna alxasan ibnu qasacata albasri saduuq can sufyaan ibni xabiib albasri waa iqa can khaalid ibni mihraan alxadaa waa iqatun yursil can abi qilaabata cabdullahi bn zayd aljarmi cabdullahi bni zayd aljarmi waxaa weeyaan waa iqa faadil kaiir اirsaal an mucaawiyaa bn abi sufyaan khaali اlmuminiin mucaawiya bn abi sufyaan marka la mara mararka qaar waxaa la yidhahdaa muslimiinta abtigood ayaa la yidhahdaa muslimiinta meel ay joogaan ba abti ayuu yahay muxuu abtigu noqda mataqaanaan nacam maxay tahay bint abi sufyaan umu xabiiba walaashii weyaan oo nabiga xaaskiisa ala sla slam annagana hooyano ah haddii ay marka uma um, xabiiba ramla ay noo tahay hooyo annaga mucaawiye iyo ramlana isku aaba isku hooyo yihiin ama wada dhasheen soabti nooma noqonay nacam in la sheego oo weliba manaaqibtiisa iyo fadligiisa la sheeg sheego waa wax loo baahan yahay aadna loo ogaada maxay sababta sababta waxay tahay waa albaab xiran oo saxaabada nabigeena calayhi salaat slaam ayuu sarsar iyo ood u yahay ood ayuu saxaabada nabigan u yahay calayhi salat slaam marka ooddaas iyo albaabkaas la soo fura oo mucaawiya laga soo gudbo gadaal laiska mariyo saxaabada nabigeena marka waa lagu durdurayni dhammaantood maxaa yeeley qolyahan loo yaqaano shiicada ama rawaafidta meelaha ay saxaabada nabigeena ka duraan markay bilaabayaan marka hore waxay taabanayaan oy ka bilaabayaan sayidana mucaawiya abi sufyaan waad garanaysaano arintii dhex isaga iyo eh, amiir almuminiin cali bna abi aalibin radia allahu tacaala canhum jamiican cali iyo mucaawiya ba allah ka raadli noqdee arrin baa dhexmarta waad ogsoontihiin arrinta waxay ahayd sayd cumaan ibnu cafaan radia taala arda ayaa waxaa dhacday xilligiisii dambe fitna dhacday niman khawaarija oo ka imaaday masar badankooda qaarna ka imaaday ciraaq ayaa magaalada madiine la wareegeen ciidan huwan oo muxuu ahaa aad u tiro badan oo magaalada madiine dadki joogay aad iyo aad ugu badan xataa dadka degnaa iyo askartoodii isla ekaaday taqriiban ayaa magaalada soo galay kadibna waxay ka dalbadeen sayid cumaan radia allahu taala inuu iscasilo balaaye iyo forjar ayay sameeyeen iyo zuur iyo been abuur oy leeyihiin waxaa weeyaan cumaan intaasoo arimood oo khilaafadii burinaysa oo cadaaladda ka baxayso oo ilmaadeer xigsi ah oo nooca ah ayuu la imaaday marka waa in khalci iyo siibid lagu sameey oo la casilo isagana dardaaran waxaa u yeela nabigeenna calayi sala slam uu ku yidhi ilaahay hadduu ku hugiye qamiis oo munaafiqiintana ay doonaan inay qamiiska asaga u siibta ha u siibid oo dardaar nabigeena ugu taga calayhi salaatsalaam kadibna markay xaaladda nooca dhacday saxaabada nabigeenna way isku soo urureen arrinkay ka hor imaadeen rag badan baa muxuu ahaa u tagay sayid cumaan oo in ay difaacaan ugu tageen sayid cumaan wuxuu yidhi maya aniga laba qof oo muslima dartay isuma xariiqayaan isdil iyo dhiig iska dhaaf wuu diiday horaanna wuxuu ogsoon yahay inuu shahaado heli doono maxaa yeele nabigeena ala sla slam maalin maalmaa ka mida ah isaga iyo abubakar iyo cumar ayaa waxay fuleen jabal uxud jabal uxud marka uu dhaqaaqay culimmada waxay leeyihiin waa ixtiraam iyo weynayn uu qabay uxud nabigeenna ala sl slam iyo saaxibadii wasiiradiisii markaasaa nabigeenna wuxuu yidhi ubat uxud uxudow sugnaaw fa inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun washahidaan halkaadan waxaa ahaaday oo ku dul saaran sugnaabe nabi iyo runbadane abubakar ah saaxib اnabi sal slm iyo laba shahiid marka cumaan wuu ogaa in shahaado uu heli doono nabigeena u shegay ala inuu janno helaana wuu ogaa oo raggii hal fadhi uu nabigeen ugu bishaaray ala sl jannada ayuu ku jiray abubakr fi اljanna cumar fi اljanna cumaan fi اljanna caliyun fi اljanna dalxa fi اljanna waakada ilaa muxuuaha uu ka dhammeeyo saciid ibnu zayd uu ka gaarsiiyey nabigeena sala allah alay slam iyo muxuu ahaa marka xaaladda markay noocaa tahay wuxuu yidhi maya laisma xaganay wuu soo celiyey xataa ragga u tagay oo hubaysnay waxaa ka mid ahaa alxasan waalxusayn ibna cali bn abi aalibin radia allahu tacala anhuma iyagoo hubkooda wasito sayd cali wiilashiisii ayaa ka mid ah rag u tagay uu soo celiyey arrinkaa markay dhacday marka oy xaaladda noocaa noqotay nimanka munaafiqiinta ahaa oo khawaarijta ahaa isaga oo muxuu ahaa sooman oo yowma jumca ah uu qur-aanka akhrini ay u soo galeen ku dildileen musxaf korkiisii radia allahu tacala canhu arda wa taqabalahu shahiidan arrinkaa markay xalinsaa u dhacday magaaladii marka nimankii waxay u tageen marka nin walba ay u tagaen leeyiin adi madax noqo adi madax noqo iyaga de madax ma noqon karaan madax ma noqon karaan waa dad muxuu ahaa jabhad ah marka sayid cali ay u tageen oy ku yidhaahdeen ilaa wa ilaa wa inaad madax noqoto inaad madax noqoto weeyaan saxaabada kula tashtay waxay u arkeen inaysaan munaasab tahay maxaa yeelay haddii ayaga marka laga diido in oo meeshii madaxnimo la waayo oo cid madaxnimada muslimiinta qabata la waayo ninka ku xigay eh, cumaanna sayd cali ayuu ahaa soomayn la waayo fawdaa dhici boobaa dhici yacni khilaafada muslimiinta o alku dhici markay xaaladda noocaa tahay sayd cali wuu aqbalay radia allahu tacala canhu wa ardaa markay arintaa dhacday sayid mucaawiya marka iyada sanawaad aad u badan ayaa gobolkan loo yaqaana shaam oo hadda dhowrka dowladood laga dhigay oo muxuu ah suuriya iyo filistiin iyo lubnaan iyo kala qaybiyey ilaa urdun mandiqada shaam ayaad gobnatoore ka ahaa xilligii sayd cumar radia allahu tacala an arda ood maamulayay aad siyaasad fiican oo aad iyo aad u dulqaad badan oo waxaa weeyaan waxbixin badan nin boqortooye iyo madaxnimo qabani oo gacan xiran ma ku daahay meesha ayada markiiba qorta laga qabani maba joogi karaba lidaalika qofka madaxnimada qabana laba shay waa in laga helo gacanfurnaan iyo dulqaad iyo xikmad in laga helo weyaan marka iyo sabar <coughs> marka arrinkaa markay xaalad saa u dhacday sayid mucaawiya wuxuu yidhi waa in la raadiyo qatalad cumaan ragga cumaan dilay waa in la soo qabto wuxuuna jiraa marka iyada shaamuu jiraa sayd calina muxuu yidhi maadaama uu hadda wilaayat almuslimiin gacanta ku qabtay war horta marka hore dowladda aan dhisno dowladdii aan dhisno annagoo marka awood laho muxuu ahaa wax qisaasi karno aan waxaa weeyaan qataladii aan soo qabanna lianna raggii wax dilay waa ummad oo ishuwan haddii aad tira waan soo qabani adaa lagu qabani waxaad qabani arrinkii alisku maandhaafay munaafiqiintiina waxay ku jiraan gudihii way hurinayaan intana way hurin intana way hurinayaan arrintii aad ogeydeen oo khatarta ahayd oo waqcatay eh, sifiin waljamal ayaa dhacday oo rag badan oo saxaabada nabigeena ka mid ah, oo ragga casharatu mubashirin biljanna laba ka mid ah dalxa iyo muxuu ahaa zubayr bnu cawaam a meesha ku baxay ummuna caaishana ritigeeda xataa waxa way alla boqongooyey fidno weyn ay ahayd iyo imtixaan weyn lidalika culimadu waxay yidhahdaan meesha ayadaa laba dhaaf dac maa jara bayna asaxaabati saa weyaan wixii saxabada dhexdooda dhex galay faraha lama galo culimadu waxay yidhahdaan tilka dimaaءun sallama allahu minha suyuufana fahal laa taslam minhu alsinatuna ta ayada waa dhiigag ilaahay anagu naga badbaadi seefteenna iyo xabadeenna hadda ma anaga abadmeda ka ridayna amaba seef ka ridayna maya ilahay ma kaa badbaadi carabkaada badbaadso allah allamey faraha la geli saasay yidhahdaan wacalaa hada saas marka meeshaasaa waxaa marka waay cadaawad waxay ka muujiyeen ama fidno ka raadiyeen qolyihii shiicada ahaa inuu ninka la yidhahdo mucaawiya ibn abi sufyaan uu waxaa weyaan kharibna inuu mucaawiya muxuu aha diinta ilahay duminaayey inuu munaafiq ahaa inuu saa ahaa boqolaal beenood iyo kadib ahay sheegeen collaytan ay marka ay la galeen sayid mucaawiye marka isaga markay ka takhallusaane xagga dhigaan kadib saxaabada kale u gudbayaan abi muusa alashcari iyo rag badan kadibna saxaabada nabigan waxay ka soo reebayaan oo gaalaba aan ahayn afar bes arbaca faqad inta kale kadibna way masaxayaan cumar muxuu ahaa sayidina abubakar iyo sayidina cumar iyo sayiduna cumaan iyo waxaa weyaan raggaasoo dhan way wada aaqayaan waxaan kala jeedaa marka mucaawiya marka la maraa in janaabkiisa la ilaaliyo oo isaga xaqa u lahaa la ilaaliyo waxaa weyaan waxay keenaysaa in saxaabada nabigeena calayh salaa slaam xaqooda la wada ilaaliyo wixii dhexdooda marayna waxaa weyaan lama galo lidalika kitaab la yihahda eh, alcawaasim min alqawaasim ibn carabi almaliki uu leeyahay ajir oo yar oo intaa leeg kitaabka isaga qofkii raba in hawlaha ayaga uu ka badbaado waxaa la yidhahda alcawaasim badbaadiyaha yacsim yacni min alqawaasim waxa dhabarka gooye qofka dhabargooye waa haddii saxaabada nabiga natraa la gasho dhabarkaada wuu go'ay qof dhabarka u go'ayna maaduun baa laga fili inuu muxuu ah dhaqdo waa may suuragal maahan aakhirana kama daran marka saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wixii dhex maray farahla lama galo marka haddii la yidhaahdo sayid mucaawiya khaalu lmu'miniin markaad tira marka waa inaad mucaawiya ammaantiisa la badiyo ammaantiisa waa in la badiyo weyaan waxaa ugu filan sharaf mataqaanaa sharaf waxaa ugu filan ugu filan inuu ahaa kaatibu اlwaxyi lirasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali slm qur-aankan maanta annaga aan ku raaxaysanayn ood ilaahay nagu nicmeeyey ood arkaysaan ragga soo guuriyey oo qowlka nabiga afka nabigeenna markuu jibriil u keena kadib ka soo guurinayey oo qoray ayuu ahaa martaba ka weyn miyaa taqaanaa martaba ka weyn miyaa taqaana oo la gaaro marka sayid mucaawiya saas ayuu ahaa xagga xikmadda iyo xagga maamulkana inaba caadi ma ahayn inaba caadi ma ahayn lidalika waxay yidhahdaan wuxuu dhihi jiray baynii wa bayn naas shacra aniga dadka waxaan ku hogaamiyaa tin tin yar hal tin aan ku hogaamiya tin dheer un umaa dad ku hogaamiya hogaanka aan ku wada maa yani xorog dheeroo maroog iyo waxa ma ahan walaa silsilada ma ahan waa tin Ah, mu aha dadkaan ku wadaa ummaddayda dhan waxaan ku hogaama waa tintaas wixii noo dhexeeya oon ku wada shaqaynayn haddii qof tin lagu hogaamin kara ka warram idaa shaduu marka ay ila jiitaan tinta ayadaa maxay khatar ugu jirtaa inay go'do arkaytu waanu raaricini waa xikmaddiisa ay ka mid tahay waidaa arkaw markay raariciyaanoo dee muxuu inay cid socoto ay goyso aan ka baqana maxaan samayni shadaytu waan soo jiidi lidalik waxaa la yidhahdaa qofka mulkiga iyo boqortooyada iyo madaxnimada iyo maamulka qabani shacrat mucaawiya ayaa la yidhahda shacrat mucaawiya tinti mucaawiya radia allahu tacala canhu arda sayid mucaawiya marka allah ka raali noqde eh ayaa wuxuu leeyahay ana rasuula rasulka sala allahu calayhi waali wasalam so xadiidka afar kun boqol iyo sagaal iyo afartanaad maaha can mucaawiyaa bn abi sufyaan khaali اlmuminiin radia اllahu taa ana rasu sl wuxuu diiday can lubsi اxariiri xariirta in la xirto iyo wadahabi dahabka in la xirto ayuu nabigeena diiday calayhi salaa slam yaa loo diiday waa raggi ilaa muqaacan ilaa isagoo la gooyey oo wax yar dahabki weyaan wax yar oo jaban mooyane muqaacaas laftirkii waa laisku hayaa qaar waay le muطلaqan dahab looma dhowaan kara rag uma dhowaan kara qaar waxay leeyihiin seefta daabkeeda iyo meelo yaroo muxuu ahaa duleysho oo lagu shara iyo wax yaroo noocaasa yasiir ayay ula jeeda muqaacaas wallahu aclam in laga fogaada unba haboon khaalafuu cabdulwahaab ayaa khilaafay oo noo imaan doona rawaahu can khaalid alxadaa can maymuun can abi qilaaba ayuu ka wariyey oo ariiqa ariiqan ayuu kaga wariyey weye xadiid an kun boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam akhbarna moxamed bashaar bundar qala xadaثna cabdulwahaab ibn cabdilmajid athaqafi wahiqatu tagayara qabla mowti bialaat siniin qala xadaثna khaalid alxadaa khaalid alxadaa weeyaan can maymuun ibn qanaad albصri waa maqbuul can abi qilaaba cabdillah bn zayd jarmi can mucaawiya bn sufyaan khali muminiin khaali اlmu'miniin ana rasul rasulk a sl slm naha wuxuu diiday can lubsi dahabi dahabka in la xirto la labisto ilaa muqaacan isagoo wax yar ah mooyene wa can rukuubi mayaahiri in kooraha lagu xardhay ama lagu talay xariirta noocyada kala duwan kooraha neefka muxuuah lagu fuula ama geel ha noqdo ama ha noqdo faraska kursiga dul saaran oo lagu fadhiisto isaga oo muxuu ahaa looga dhigay mara xariir in la sameyo nabigeena waa diiday sal allahu alay waslem la isticmaalo oo ragga ay isticmaalaan iyo dumarkaba rag inay isticmaalaan rag inay isticmaalaan dumarka iyaga ishkaal weyn ma lahan fila wallah aclam xadis shan kun boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadis saxiixa qala imam abarna mxamed bn anzi wa iqat xafid qala xadana ibn abi cadiy wa moxamed ibrahim iqa weyaan can saciid abi carubat can qataada ibn cabd saduud basri can abi shaykh abu shaykh alhunai alhamdani albasri wa iqa anahu isaga samic wuxuu ka maqlay ayuu ka maqlay wacindahu mucaawiya agtii waxaa ahday jamcun koox oo min asxaabi muxamadin sala allah ala sl nebi moxamed saxaabadiis ka mid ah ayaa la joogay qaala wuxu yidhi sayd mucaawiya ataclamuuna miyaad ogsoon tihiin ana nabiy allahi nabiga ala sl sl nahaa inuu diiday can lubsi adahabi dahabka in la xirto ilaa muqatacan isagoo waxaa weeyaan in yaroo jab yar oo meel un lagu kaba iyo wax la mid a ah mooyane qaaluu waxay idhahen allahuma nacam ilaah baan ku dhaaranay waan maqalnay ayay yidhahdeen radia allahu canhum jamiica xadiidka shangun boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam akhbarna axmed xarb aطaa'i wasadu qaala ambana asbaad ibn moxamed alqurashi wahiqatu mutqilu fi thawri can muqiirata ibn muslim almarzi wa saduuq can maطar ibn طahmaan alwaraaq wa saduuqun kaiir اlkhaطأ can abi shaykh waaiqa qaal wuxuu yidhi baynama goor naxnu annaga maca mucaawiyata aan la jirno fii bacdi xajaatihi xajyaalkiisi mid ka mid aan la jirno xajka maruu joogo weeyaane waliba kacbada ayuu ku sheegi doona xadiidka dambe id <clears throat> jamaca wuxuu arooriyey rahtan koox min asxaabi muxamadi sala allahu calay wasalam maxamed saxabadiis mid ah fa wuxuu ku yidhi alastu miyaadan ahayn taclamuuna kuwa ogsoon ana rasul rasulka al sl sl nahaa diiday can lubsi dahabi dahabka in la xirto ilaa muqatacan isagoo in yaroo jab yar ah mooyane qaal waxay yidhahen allahuma nacamha khaalafahu yaxya ibn abi kaiir ayaa khilaafay cala ikhtilaafin bayna asxaabihi calayh saxaabadiisa eh, asxaabtiisa habka ay u wariyeen iyagoo isku khilaafay waa noo imaan doona xadiis soo socda weeyaan <clears throat> xadiidka shan kun boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa akhbarna moxamed bin muthan alcanazi ayuu yihi alimam nasa alih ramat ullah ثقة xاaفظ قال xدثنا يحيى بن كثير يحيى بن كثير العنبري waa ثقة قال xدثنا علي بن مبارك waa ثقة عن يحيى بن أبي كثير قال xدثني أبو شhيخ الهنائي هنائي عن أبي حمان ya idin qoran abi imaan sooma albari mastuur ana muaawi mastuurka waa w majhuul aal saa weyaan ana muaawiya muaawiya caama xaji sanadku xajiyey jamca wuxuu ururiyey nafaran koox oo min asxaabi rasuulka asxaabiis ka mid filkacbad kacbada ayuu ku ururiyey gudaheeda mise agagaarkeeda labadaba suuragal faqaal lahum wuxuu ku yidhi anshudukum allah allaan idinku dhaarinayaa anaha miyuu diiday rasul rasuulka sal slm can lubsi dahabi dahabka in la xirto miyuu diiday oo ragga ah ujeeda qaal waxay yidhahdeen nacma qaal wuxu yidhi wa ana anigan ashhadu markhaataan ka ahay khaalafahu xarb ibnu shadaad ayaa khilaafayoo rawahu can yaya yaxya markuu ka wariyey can abi shaykh can akhiihi ximaan ayuu yidhi akhiihi ayuu ku daray weeyaan xadiid shan kun boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam ibn sacratil akhbarna moxamed ibn muthan canasi qala xaddathana cabdisamad ibn cabdilwaarif albasri waa saduuq qaala xadaana xarb ibnu shidaad alyashkuri waa iqa qala xadaana yaxya bn abi kaiir qala xadaanii abu shaykh can akhiihi ximaan ana mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu tacala canhu arda wa can abihi kadalika caama xaja sanadkuu xajiyey jamaca wuxuu ururiyey nafaran koox oo min asxaabi rasul nabiga asxaabiska masl kacbad kacbada ayuu ku ururiyey faqaala lahum wuxuu ku yidhi anshudukum bilah alweyn aan ku dhaaranaye hal naham yudiid rasul rasulka sal sl an lagusi dahab dahabka in la bisto ama la xirto qaaluu nacam qaaluu waxay nacam ha qala wuxu yidhi wa ana aniga ashaddu markhaatanka khalafahu lawsaaciy cala ikhtilaafi asxaabihi calayh awsaacina asna habka uu wariyey iyo habka muxuu ahaa uu wariyey ragga hore u wariyeen waa kala duwan yihiin ah, xadiid شhan kun boqol iyo konton شhanaad waa xadiid صaxiixa laakiin khilaafkan laga hadlaa waa laطaa'if sanadka weeyaan ee wax ku saabsan matniga axaadiista ma ahan xadiidka شhan kun boqol iyo konton شhanaad waa xadiid صaxiixa qaala الimaam nascna شucayb ibnu شucayb ibnu isxaaq شucayb ibnu شucayb ibnu isxaaq waa saduuq qaala xadana cabdالwahaab ibnu saciid المفتي وصدوق قال حدثنا شعيب آه شعيب بن إسحاق واسنة ثقة رمي بالرجاء وهري قريش كندم عن الأوزاعي عبد الرحمن العارض الأوزاعي وهري الشام رقي أئمة ويان عن حديث يحيى بن أبي كثير قالوا في حدثنا أبو شيخ قال حدثنا حمان قال حج معاوية أي حجي فدعانا فرنكوح بوير ومن أنصار أنصاريت في الكعبة يقول يري faqaaluu hiranshudukum bilah halweyn ku dhaarinayaa alam tasmacuu miyaadan maqlin rasul yanha isagoo diidi can idahabi dahabkii qal waxay nacma qalu hir waana ashhadu anna marqaatiyan kaa xadiid shan kun boqol iyo lix iyo kontonaad waa saxiix qaala alimaamu nasari akhbarna nusayr ibnu lfaraj farax baa idiin qoran qaarkiin soo ma ibnu lfaraj weeyaan athaqri waa hiqa qaala xadathana cimaara ibnu bishr ashaami wa maqbuul can alawsaaci can yaxya bn abi kaiir qaala xadathanii abu isxaaq السبيعي وهي ثقة مكثر عابد اختلط في آخره قال حدثنا حمان قال حج معاوية يا حجي فدعاه وحوية نفرنك وحومي الأنصار أنصار في الكعبة يوير فقال وحير أنشدكم بالله الوين كل أرني ألم تسعوا هذا المغلين رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاي سقود ديدي عن الذهب ذهبك قال وحير اللهم نعم الله كل أرني نعم وين قال وحير وأنا أشهد أن مرقاتي كأهي حديث شنكم بقوليو تضبي كنت ناد وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه أخبرنا العباس بن وليد ابن مزيد البيروتي ثقة عابد ريب بيروت ويان بيروت وعاصمة لبنان عن عقبة ابن علقمة البيروتي صدوق لكن كان ابنه محمد يدلس عليه شيئا ليس من حديثه عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن حمان قال حج معاوية أي حج فدعا نفرا كعبو يرو من أنصار أنصارية في الكعبة يغيري فقال وحيل ألم تسمعوا هذا المغلين رسول رسولك صلى الله عليه وسلم إنه ديد عن الذهب ذهبك إنه ديدي قالوا وحيل نعمها قالوا وحيل وأنا أشهد أن مرقاتك هاي ذهبكم حكدي أديدي إن لا حرته والله حرق وضر رقع يكون حرق وضر حديث شنكم بقول يوم سدادي كنت نضع حديث صحيحة قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن qala xadaana alawsaaci qala xadaani yaxya qala xadaanii ximaan qaala xaja mucaawiya ayaa xajiyey ibn abi sufyaan radi allahu ta arda fadacana faran koox buu yeero min ansaar reer ansaarada ayuu yeeray fi lkacbati ayuu ugu yeeray faqala wuxu ashuudakum billah alla weynaan ku dhaaranayaa alam tasmacu miyaadan maqlin rasul rasulka sal slam yanha isagoo diidi can idahabi dahabki qalu waxay yidhahan allahuma nacam haa weeyaan allaan ku dhaaranay qala wuxuu yidhi wa ana ashhadu markhaatiyan ka ahay qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa'i cimaara axfadu min yaxya ataad ay qoranta ataada ataada ay qorantahay ataada ka dhiga amaara meshiisa meesha cimaara uu leeyahay qataada weeyaan xadiidka waxaad eegtaan an kun boqol iyo ko iyo kontonaad soo ma arkaysaan xadaana moxamed ibn msn anasi qaal xadaana ibn abi cadi can saciid ibn abi carubat can qataada can abi shaykh saas ayaa saxa qaala wuxuu yidhi alimaam nasaai qataada axfadu min yaxya عن أبي شيخ ساسا يا صح قال وحير الإمام النسائي قتادة أحفظ من يحيى يحيى إساك حفظ بدن وحديثه أولى بالصواب حديث كيساس وشنكم بقوليو كوي كونتنات أي حديث كان كغا هبون أيو ليهي لكن لبد حديث صحيح حديث شنكم بقوليو سقالي كونتنات حديث صحيحة qaala imam isxaq bn ibrahim qaala anbana nadr ibn shumayl wahiqatu tabt qaala wuxuu xadaثana bayhasumia bayhasu ibnu fahdaan alasdi wahiqa qaala xadaثana abu shaykh alhunaa'iy qaala samictu mucaawiya waxawlahu naasun dad ay hareerihiisa ahaadeen waa min almuhaajiri walansaar kuwa hore muxuu dhahay ansaar ayuu gooni u sheegay muhaajiriintan waa la jireen fa qaala wuxuu yidhi lahum wuxuu ku yidhi iyagii ataclamuuna miyaad ogsoontihiin rasuula rasulka sal sl naha inuu diiday can lubsi alxariir xariirta in la labisto qaalu wuxuu yidhi allahuma nacam qaala wuxuu yidhi wanahaa inuu diiday can lubsi dahab dahabka in la labista ilaa muqatacan isagoo muxuu ahaa qayb yar oo yasiir ah oo meelun lagu kabta mooyane qalu wuxuu yidhi nacamha khaalafau cali bnu quraab ayaa khilaafayoo rawaahu can bayhas can abi sheikh ayuu ka wariyey can ibni cumar oo musnadkii mucaawiye ahaa musnad wuxuu ka dhigay ibni cumar ayuu ka dhigay xadiidka inuu ka wariyay nabigeena sal slm amaba uu nabiga u tuuriyey alayh sl slam xadidka shan kun boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna ziyad ibn ayub albaqdaadi iqatu xaafid qala xadaana cali bn quraab saduuqun yudalis waytashayac qaala xadaana bayhas ibnu fahdan waa iqa qaala ambana abu sheikh qaala samictu ibna cumara ayaan ka maqlay qaala inuu yidhi cbdulahi bn cumar nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal slm can lubsi dahabi dahabka in labisto ilaa muqaطacan isagoo yar mooyne qaala bu cbdiraxman wuxu nadr nadr ibnu shumayl xadiidkiisii ahaa oo xadiidka muxuu ah kan ka horreey ayaa ashbahu biاsawaab toosnaan ku ah muxuua ugu badan wallahu aclam oo in laga dhigay bimusnadi mucaawiya baabu man usiiba anfuhu hal yatakhidu anfan min dahab qof baa sanka rab laga siiyey marka sanka laga gooyey sanki marka dahab ma ka dhigan karaa <laughs> san maayo marka sanka waa iska qalaala mogta waa fool xun yahay meeshi haddii ay kow tiraado si kale ay noqoni marka muxuu ahaa san dahaba ma kor rakabin karaa meesha ayadaa nacam waa marka saas weyaan xadiis shanku boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiis xasana qaala imaamuna saarati akhwana maxamed ibn macmar alqaysi waa saduuq qaala xaddaana xibbaan ibnu hilaal bahili waa iqatun dabt qaala xaddaana salm ibnu zurayr aluaridi waaqw abu xaatim waqala nasa'i laysa bialqawiy qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu arfa ama arfa atamiimi waaqahu alcijliy can jaddi awogiisu carfaja ibnu ascad oo saxaabi ah jaliil ah radia allahu tacala an arda carfaja annahu isaga usiiba waxaa la asiibay anfuhu sankiisa yowma alkulaabi maalinta meesha kulaab la yidhahda lagu dagaalamo o laisku farasaaray kulaab waxay udhexaysaa waa dalka ciraaqi ku taalla oo kuufi iyo basra meel udhexaysa ayaa kulaab la yidhahdaa usiiba waxaa la asiibay anfu sankiisa oo la gooyey yowma alkulaabi maalinta laisku farasaaray meesha basra iyo kuufa udhexaysa kulaab loo yaqaana fi ljaahiliyati zamanka jaahiliga inta islaamnimada aan la qaadanin ka hor oo xilliga nabigeenna cala sl slm rumay ka horey ka horraysa weyaan ninka asaga marka wuxuu soo haleelay jaahiliga asagoo nin weynah sankiia laga jaray faitakhada wuxuu samaystay anfan san oo min wariqin fida ayuu samaystay faantana calayh wuu ku soo uray saasaa idiin qoran faantana calayh yani natniha natnigaas waxaa weeyaan yaramaar ahaanay marka qaar soo shiri moogta marka iskuma toosin oo waxaa laga yaaba hilibkii iyo ayadan is qaadan weyday oo ur iyo dhibaato ay u keentay o qaala wuxu yidhi fatakada wuxuu samaystay anfan san oo min fidatin fida ayuu samaystay ah, an min wariqin faantana calayh uu u soo uray faamarahu nabiyu nabig wuxuu faray sal sl an yataqid inuu samaysto anfan san oo min dahabin markii dambe ood soo islaamay ood nabigeenna uu la kulmay ayaa nabigeena wuxuu amar ku siiyey inuu iska bedelo fidadaasoo uu ka dhigto dahab ma garateen adarar yuzaal xadiidka shan kun boqol iyo laba iyo lixdanaad waa daruuro darteed akhbarna qutay bn saciid qaala xadaana yaziid ibnu zuray ah, iqatun tartawi can abilashar jacfar ibn xayaan waa iqa qaala xadaanii cabdiraxmaan ibnu طarafa can arfaja ibn ascad radia allahu canhu arda ibnu kurayb wayaane saxaabigaas qaala wuxuu yidhi wa kaana qaala waxa dhaha ma taqaanaan abu ashabki aan soo marnay wa oo ka warinaya cabdiraxmaan ibnu طarafa ayaa wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ada jadduhu ay jada cabdiramaan cabdiramaan arafa awogii ayuu ahaaday weyaan wakaana jadduhu wakaana jaddahu wakaana maxaa idiin qoran jadduhu mis jaddahu jadduhu mis jaddahu ya kada ahay ahay awogii ayuu ahaaday weyaan oo ay awow loo yahay cabdiramaan baa awow loo yahay qaala wuxuu yidhi ashab xadaanii wuu ii warramay cabdiraxmaan ayaa ii warramay ibnu arfa annahu isaga ra'aa inuu arkay jadow awogii uu arkay usiiba isagoo la asiibay anfuhu sankiisa yowma alkulaabi maalinta kulaab filjaahiliyati xilliga jaahiliga dabcan isaga sankii ogan baad arkaye maalinta cabdiraxmaan muusan joogin qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan fatakhada wuxuu samaystay awogey anfan san oo min fidatin fidaah faantana calayhi wuu ku soo uray ama ur ayuu muxuu aha u keenay fa amarahu nabiyu nabigeenu wuxuu firay sal sm yatakhiduu inuu ka samaysto sankaas min dahabin dahab uu ka samaysto maxalushaahid marka maxaa weeyaan in qofka ceeb weyn iyo cillad weyn haddii ay dhacdo oo jirkiisa fool xumaynayso oo meel go'day iyo meel muxuuha lakabi iyo wamaa ilaa daalika in loo isticmaali karo waxaa weeyaan eh, loo isticmaali karo eh, dahabka io fariis halka io fariis meesha halka io fariisa khayr laksi marka loo isticmaali karo dahabka loo isticmaali karo sidaa weeyaan baab اruqsa fii khaatim اdahab lirijaal ragga in kaatun dahab ah inay samaystaan loo ruqsay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka imaamka u keenay waa daciif wa daciifa laa taquumu calayhi alxuja marka liskuma dhibo xadiidka an kun boqol iyo saddex iyo lixdanaad wa daciif isnaad qaala imam abana maxamed bn yaxya ibn muxamed ibn kaiir alxaraani wa iqat saxib xadii qaala xadaana sacad سعيد ويان سعيد بن حفص الحراني صدوق تغير في آخره قال حدثنا موسى بن عيان العامري ثقة العامري مولاهم ويان ثقة عابد عن عيسى بن يونس الهمداني وثقة مامون عن ضحاك بن عبد الرحمن الدمشقي وثقة عن عطاء الخراساني عطاء بن مسلم الخراساني وصدوق يهم كثيرا يرسل ويدلس عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله رحمة واسعة وتابع جليلة قالوا حيري قال عمر عمر وحكي لسهيب سهيب الرومي wuxuu ku yidhi raggii oo muxuu ahaa islaam ka horreey weeyaane maa araaka ara maxaan arka calayka maa maxaa idaaray oo ara aan arka calayka korkaada khaatama dahab dahab kaatunkiis maxaan kugu arkay say xujiraan maa lii araaka maxaan u arkaya calayka korkaada khaatima dahab dahab kaatunkiis amaba fargashigii qaal wuxuu yidhi qad ra'aahu waxaa arkay man ayaa arkay duul huwa isagaba khayru minka khayr badan falam yacibhu muusan ceebaynin oo wadashada aan dahabka aan wata muusan ceebaynin qaala wuxuu yidhi man huwa wake qaal wuxuu yidhi rasulullah sal sl waa rasuulka kan kaa khir badan nabiga sal sl slm lakin xadiidka muxuu yahay daciif weeyaan wadaciif laa taquum cala ilxija ragga looma ogola dahabka khaatamu dahabi dahabka kaatun in laga dhigto ayuu baabkan u baabay xadiidka shan kun boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamuna sacd laqmana cali ibni xujr وثق قال عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وثقة ثبت عن عبد الله بن دينار وثقة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث الرباعي وأركيسا قال وحين عبد الله بن عمر اتخذ رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب خاتم الذهب أو خاتم الذهب خاتم أو ذهب أيو سميستي النبي صلى الله عليه وسلم فلبسه وحرتي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرتي فاتخذ الناس ذلك حي سميستين خواتم الذهب أيغنا خاتم الذهب أيوة سميستين ذلك النبي كنت يرى عليه الصلاة والسلام faqaala rasul rasulka wuxu yiri sl slm innii ani kuntu waxaan ahay albasu mid xirta hada alkhaatama kaatunkan ay xihin jiray dahabka ah wa innii ana lan albasahu abadan weligey ma xihan doono ayuu yidhi nabig sal slm fanabadahu markaasuu weliba wuxuu ku daray hadal iyo wuxuu iskugu daray iyo tuurid uu tuuray fanabada naasu khawaatiibam raggii khaatunkoodii ay wada tuureen xadiik shan kun boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam qta ibn sacid qala xadana abu salam ibn sulaym alxanafi iqat mutqin saxib xadiid can abi isxaaq isabici can hubayra ibnu yariim laa ba'sa bihi waa ree kuufa weyaan ciiba bitashayuc qaala qaala cali bn abi aalibin amiiru almu'miniin nahani nabiyu nabigu wuxuu diiday sal sl an khaatami dahabi kaatun oo dahab ah ayuu i diiday wa canil qasiyi misqisay qasiyiha qasiyi waxaa weyaan waa kitaanka kataanka suuf inuu yahan umayna suuf oo waxaa weyaan lagu daray xariir isku daray dhar noocaas laga sameeyey wa can ilmayaahiri اumr alxumri bahallahan ama kuraastan la dul saarto fardaha kooray waxaa tihahdaba iyo kabaallo waxaa tihahdaba oo la dul saarto fardaha iyo awrta iyo oo lagu fariisto oo casaanka ah oo ka samaysan xariirta ayuu nabigeena diyey sal slm wa can aljicati khamrada gacanku samayska waa taqaanaan albiira aljica waxaa waa midaan laga sameeyo qamadiga iyo iyo waxaa laga sameeyaa iyo gerbida iyo waxaasa laga sameeyaa ya calaq sooma calaq ha halkan laga yidhahdaa janga janga meelaha xaafadahaas iska muxuu ahaa isku oo basiibooyinka ayaa iyada digsiyo weyn lagu karya waliba dhankan yugaaniyan ku arki jira iyadoo aad u badan oo inta halkaas ashuweyn halka ay dhigaan tubooyinna dheeraysa u geliyaan marka ay nacyaa ka wada maraano halkaasay wada dhuuqayaan ilaa qofku halkaas ugu soo cabayaan waa imtixaan jecadu waa noocaas waa yahay inta woo diida nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalama xadiidka شhan kun boqol iyo lix iyo lixdanaad waa saxiix akhbarna moxamed ibn aadam aljuhani waa saduuq can cabdiraxiim ibni sulaymaan alkinani weyaan iqaة lahu taصaaniif can zakariya ibn abi zaaida wa iqaة dalis wasamacu min abi isxaaq fi akhirihi can abi isxaq sabic can hubayra laa ba'sa bihi can cali bn abi aalibin radia allahu taala arda qal wuxuu sayd cali yarxamuka allah naha wuxuu diiday rasul rasulka sl sl can khaatami dahabi kaatumka dahabka ayuu nabigeena diiday alai sl slam can ilqasayi xariirta iyo suufka laisku dhex sameeyey dharka ka samaysan ayuu nabigeena diiday wa can ilmayaati alxumur kooraha asaanka ah oo weliba xariir laga sameeyey nabigeena wuu diiday calayhi sala slam in la isticmaalo oo lagu fadhiisto kuraasta haddii muxuu ahaa marada kuraasta laga dhiga xariirna waa la mid kamadugna xadiidka shan kun boqol iyo toddoba-iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa waana xadiidka cashirkeenu dambeecawo in sha allah tabarak wataala akhbarna moxamed bin cabdillahi bin mubaarak ayuu yiri imam nisa wa thiqatun qala xaddathana yaxya wa ibnu aadam wa hiqatun xaafidun faadil qala xadana zuhayr bn mucaawiya tarjuc fi iqatu habt ila ana samacahu min abi isxaaq fi akhirihi can abi isxaaq sabici can hubayra samicahu wuxuu ka maqlay min caliyi abi aalibin radia allahu anu arda yaquul isagoo ayuu ka maqlay nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal slm can xalqati dahab wareegga ama jijinta amaba waxaa weeyaan silsiladda dahabka ayuu nabigeena diiday calayh slat slam rag ina isticmaalaan wa can ilmiihara alxamraa iyo koorahaas iyo kuraastaas la saarto gaadiidka lagu fuula oo laga sameey eh, xariirta oo casaankaana uu diiday haddii midabka ay leeda waa la mid laakiin asalahaan casaankaasa ah u badan wa can ihiyaabi dharkana wuu diiday rasulka sal slm alqasiyati qasiyiti alqasiyati ee loo nisbeeyey qisiy qasiy loo nisbeeyey oo ah eh, xariirta iyo suufka laisku dhex sameeyey wuu diiday wa can iljicati calaqa ama khamradan laga sameeyey qamadiga iyo gerbida ayuu nabigeena diiday cala slat slam sharaabun isaga ayaa fasir marka waa sharaabun cabitaan oo yusnacu laga sameeyo min ashaciiri qamadiga iyo walxintat laga sameeyo oo weliba dee qofka sakhraamiyo wadakara wuxuu sheegay min shidatihi darnaantiisa iyo qofka siduu muxuu aha u tuuri ayuu sheegay weyaan khaalafahu camaar ibnu rusayq ayaa khilaafayo rawahu can abi isxaaq can sacsaca ah, can caliy ayuu ka wariyayoo waxaa weeyaan waasita ayuu geliyey hubayro badelkii uu gelin laha wuxuu geliyey sacsaca ayuu geliyey sacsata ayaa idiin qoran sacsaca weeyaan inta ayaan ku koobayna cawashirka insha allah tabaraka wa tacaala hada wallahu aclam wsala allah wslm cala abdihi wrasuulih mustafa